asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo soddonaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafidu abu muxamedin almundiriyu raximah allahu tacaala باب بيع المخابرة والمحاaqلة عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبوالوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاaqلة والمزاabنة والمخاaبرة وأn yshtariya النخلa وأn تشhtarى النخل xatىa تushqih والإشقاahu أn تxmara أw tasfara yani midhuhu ka wadaya naqliga naftiisa maaha midhihii in la iibsado buu nahiyey nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاaم xatىa tushqiha أw tushqixa ishqaaha ama ishqaaxana waa ka ku fasiraya inay casaato ama guduudato yani midabkii ay markay bislaanaysa iyo helanaysa ay bilowdo aw yu'kala minhu shay ama wax laga cuno yani xataa tatiiba aw yabduwa salaaxuha kuwii halkan kusoo marray buu la maanaya midhihii geedka ku yaalay kolkaas iyo zarci ama ha ahaado ama himaar ha ahaado eh ilaa la cuni karo oo muxuuaha uu bislaado oo hadda kadib inaanu ba'aynin loo qaato waa inaan la iibin karin wlmuxaaqala muxaaqaladuna waxaa weya min alxaqli ayaa laga keeno zarciga oo an yubaaca alxaqlu yani zarcu lxaqli in la iibiyo weeya badarka beerta in la iibiyo bikaylin min aطacaami macluum kayl طacaamahoo la yaqaana lagu iibiyo zarcigii ku yaalay geedkiisii ku yaalay oon la goynin iyo طacaam macluum ahoo qof kale u haysto oo nikyaalkiisa isaga la yaqaano laisku iibiyo kaas weeye muxaaqaladu wاlmuzaabana muzaabanaduna waa iyada oo kale laakiin iyadu geedaha midhahooda ku saabsan an yubaaca الnaqlu biawsaaqi min aلtamri zabiibkiina waa sidoo kale wاlmukhaabara mukhaabaraduna waxaa weeyaan aلثuluثu wالrubucu wa ashyaa dalika rubuc iyo hulud iyo qumus iyo wax sidaasa yaan kaa iibiya intantada rubuceed baan kaa iibiya ama qumuskeed baan in la yidhaaho ama xagga musaaracada ku imaan doontaa in la yidhaaho muxuu ahaye dhulkan kada ii beer oo waxaan kaaga waxaan ku siin doonaa waxaan ka bixi doonaa rubuci ama huludka qaala zayd zayd ibn abi unaysa wuxuu yihi qultu licطaaء ibn abi rabaaxin samicta jaabira bna cabdillaahi yadkuru hada can rasuuli llahi sala allahu alay slam qaala nacam ayb marka abulwaliid ilmaki buu isaguna u marag furay cataa ibn abi rabax baabu baabu bayc baabu bayci almucaawama yani min alcaam ayaa laga keenay sanad in midhaha lagu iibsado ama laba sano beerteeda waa midhaha ka baxaya laba sano ka baxayay baan kaa iibiyey la yidhaaho ertan weli bixin muddo aan la gaadhin sanad lagu sii iibiyo ama laba sano iyo wax ka badan iyo can abi zubayr wa saciid ibni mayna can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wاlmuzaabana wاlmucaawama wاlmukhaabara qaala axaduhumaa labadaa raawi midkood wuxuu yidhi abu zubayr iyo iyo saciid ibnu mina midkood baa wuxuu yidhi baycu siniina iyo almucaawama saddexda kale lan waa soo fasiray xadiidkii hore ku soo fasiray mucaawamadaa dheeraada marka mucaawamadiina labadaa raawi midkood baa fasiray oo wuxuu yidhi waxaa weeye baycu siniin isaga oo midhihii sanawaad lagu iibiyo weeyaan wa can ihunaya istinahana waa ka reeb istinaha isagana waa nahiyey istinaha waxaa la yidhaahaa in la yidhaaho waxaasaan kaa iibi intanan kaa iibiyey huludkeed mooyaane ama rubuceed wax majhuul yani waxaan ujeedaa qaarkeed mooyaane in la yidhaaho istina majhuula la yidhaaho laga soo reebo ayb baqaarkaygan kada beriska yaal baan kaa iibiyey ilaa qaarkii mooyaane maala sidaasoo kale ayb warakasa fi lcaraaya caraayadiisa waa waa u rugseeyey dadka iyada waa u idnay caraayadana waa kaynu soo marray geedaha la iscaariyeeyo midhahooda in laga gurto la iscaariyeeyo iyay ahaayeenoo iyaga marka wuxuu musaabanadii bay sitna ka yihiin iyaga musaabanadii sitna ka yihiinoo midhihii geedka ku yaallay qofkii midhaha la caariyeeyey inuu iyagoo rutabaa ku iibsado rutabkoodii timir hore qof hore u haystay kaga iibsado fima laa yaziidu can hamsati awsuq isagoo ugu banaan وعn jaaبir بn cabd الlaahi radي allahu canهuma qaala nahaa rasuulu الlahi slى الlahu عalيh waslm can bayc الsiniin wa fii riwaayaةi bn abi shayba can bayci hamari siniin midhihii in sanada la iibiyo waa kaynu soo marray markaas waadix baan umalaynaya midhaha beerteeda ka bixi doona laba sanadood saddex sanadood baan kaa iibiyey in la yidhaaho taas weeye mucaawama ama baycu siniin baabu bayci alcabdi bilcabdayni wax nool xayawaana marka laysku iibinayo ama dad ha ahaadeen ama dunye ha ahaadeene in la kala badin karo ayb oo awr keliya laba awr ama ka badan lagu iibin karo jaareed keliya toban jaariyood lagu iibin karo sidaas oo kale ah can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaءa cabdun fabaayaca الnabiya salى اllahu عalayhi waslama clى اlhijra nin addoona oo sayidkiisii ka soo dhuuntay oonu nebiguna aanu aqoonin alayh salatu slam aanu garanaynin yaa nebiga u yimidoo markaasuu soo islaamoo nebiga muxuu ahay hijre iyo islaam kula mubaayacooday walam yashcur annahu cabdun inuu adduun yahayna nebigu maanu garanaynin fajaءa sayiduhu yuriiduhu ninkii ilahaa baa yimid isagoo raba inuu addoonkiisii ka haysto faqaala lahu nabiyu salى اllahu عalيyه wasalam icniihi iga iibi buu yidhi ninkaanu muxua hijru kula mubaayacooday nebigu alayh الsalaatu wasalaam hadduu hadda sayidkiisu muslim yahay kole ku tahay inuu reebaadiye marka noqdo nin muhaajirih uma banaano reebaadihiisi ku ceshado faاshtaraahu bicabdayni aswadayn laba addoon buu ku iibsaday ثuma lam yubaayic axada bacdu xataa yas'ala cabdan huwa taa intii ka dambaysa qofkii aanu aqoonin inuu xor yahay inuu addun yahay inuu kale ogaado ima baycoon jirin baabu nahyi can bayci lmusaraa musaraa neefka la gaaxiyey ayaa la yidhaahaa neef la gaaxiyey min atasriic ayaa laga keenay oo marka waa maxaahay ceelka oo biyaha lagu celiyo oon biyihiisa aan laga aan biyaha laga cabbin ama xoolaha oo naasaha inta laga xidha ilmaha laga celiyo taasaa musaraa la yidhaahaa ayib marka neef la gaaxiyey oo caanihiisu aanay طabiici ahaynee laba casho iyo wax ka badan iyo caanihi candhada isku gaargaadheen iibkiisa qishi weeyaanoo xaraam weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه waslama qaal man ibtaaca shaatan musaraa neef ariho la gaaxiyey qofkii iibsadaa fahuwa fiihaa bilkhiyaari bacda halaaثati ayaam saddex maalmood ka danbow khiyaar buu leeyahay markii intuu liso uu ogaado caanihii inay isdhimeen garto caanihii hore maalintii hore uu ka lisay inayna caano طabiici ahayno caano maalin keliya aana ahayn kolkaa khiyaar buu uleeyahay lakiin saddex maalmood len saddex maalmood buu ku kala garanaya maalin kolkii hore kolkuu caanihii ka maalo markii dambe haddana u maalo maalintaa dambe waxa suuroobi karaysa waxay caanihii isla dhimeen inay tahay ama daaq xumo ay tahay ama markaa wax kale ay tahay baa iska suuroobaysa markuu laba maalmood hor dambe haddan intuu lise uu ogaaday inay macnihii maalintii hore marna aanay ku noqonin kolkaasu ogaanayaa inay muxuu ahay maalintii hore lasoo gaaxiyey markaasuu khiyaar wuxuu u leeyahay inuu iska celiyey iyo inuu haysto fa in eh, shaaa amsakaha hadduu doono waa haysanayaa wa in shaaa raddaha hadduu doonana waa iska celinayaa eh, waradda macaha kolkuu celiyana wuxuu la celinayaa saacan min tamrin saac timira buu la celinayaa oo caanihii maalintii hore maaha maalmihii dambe caanahoodii caanihii maalintii hore candhadeeda iyadoo ku jira uu ku iibsaday uu kolkaas bedelkoodii wuxuu bixinayaa saac timira buu bixinayaa laakiin caanihii dambe ee maalmihii dambe inta isaga gacantiisa ay ku jirtay candhadeeda soo galay kuwaa isagaa lahaa oo marka isagu muxuu ahay kuwaasu kuma jiraan caani markii hore candheeda ku jiray oo ku iibsaday uu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qadaray oo qiimahooda uu ka dhigay ama ha yaraadeen ama ha badnaadaani sac min tamr sac marka bildaanta aan timir lahaynna marka waxaa loo qaatay inuu sac min aacaam algaalib fi dalika albalad ilan timirta waxay ahayd ahluxijaaz muxuha acaamkooda ra-iisiga biberiga ahaydoo nebigu alayhi salaatu wasalaam isagaa kaa u qiyaasay marka qoladii galley muxuu ahaay beerata qoladii baris beerata qolo walbaba marka waxa uutulqaalib u ah sac ka mida ayuu neefkii ku darayaa baabu taxriimi bayci maa xaruma akluhu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal balaga cumara ana samurata baaca khamraa samurat bnu jundub radia allahu canhu waa saxaabi markaas wuxuu maqlay cumar inuu samurat bnu jundub inuu mxua khamre iibiyey ayuu maqlay faqaala markaasu wuxuu yihi qaatala allahu samura alam yaclam ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal lacana allahu اlyahuud xurimat calayhim ashuxuum fajamaluuha yani adaabuuha way dalaaliyeen oo way shiileen baruurtii baa ilahay ka xarim yeelay yahuudda markaasay ixtiyaal sameeyeen oo baruurta intay shiilaan oo subaga ka bixiyaan bay subageeda marka dadka ka iibinayeen fajamaluuhaa waa shiilaano fabaacuuhaa waa iibiyeen marka taasuu ku nacladay nebiga aleyh isalaatu wasalaam wixii cuntaa inay cunaan laga iibi laga xaaraameeyey inay dad kale oo cunaya iyagu ka iibiyaan oo yidhaahaan lacagteedan baan qaadanaynaa anagu iyada ma cunayno taasuu nebigu aleyh isalaatu wasalaam ku nacladay marka sidaasoo kalun cumara uu u habaarayaa ninkan kada muxuu ahayey samurat bnu jundub oo uu leeyahay khamradiibu isaguna gaala dimiyiin iyo oo iyagu muxuu ahay aan eh, aan iltizaamaynin shareecada axkaamteeda ayuu leeyahay kuwaasaan ka iibinaya marka lacagtoodan qaadanaya markaas samura radiallahu canhu kolkaas cudurkiisu waxaa weeyaan inaan xadiidkan kada aanu maqal oo marka uu u qaatay kol nimankan kada hadday iska cabaayaan inuu muxuu ahay ka iibiyaa inay u bannaan tahay baabu taxriimi baabu taxriimi bayci alkhamr اlkhamr can cabdالرaحman bni waclة الsabaئي min ahli mصr أnnahu sa'la cabdالlahi bna cabاasi radي allahu canهuma cama bmisra min alcinab cama yucsaru min alcinab waxa maxaa laga tuujiyo cinabka laga tuujiyo ayuu weydiiyey xukunkiisa weydiiyey faqaala casiirka cinabka yani casiirka cinabka haddii marka isagoo taasaj ah markaas muxuu ahay kolkaas laga miiray kolkaaba la cabo dee kolkaa isagu dhib ma leh laakiin marka muxuu ahay kolkii inta la khamiiriyo markaas uu noqdo isu bedelo muskir isu bedelo kolkaa weeyaan markaasuu ibnu cabaas baa wuxuu yidhi ina rajula ahdaa lirasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam raawiyata khamrin raawiya waxaa la yidhaahaa muxuu ahay weelasha sharaabka uu ku jiro waa la yidhaahaa dirabka uu sharaabka ku jira raawiya waa la yidhaahaa awrka sidana awrka dhaanka ah ee sharaabka lagu sida biyihii iyo waxa lamida qirab eh, lagu roray sharaaba lagu rorayna waa eh, isagana waa la yidhaahaa marka awr mxuha awr khamro ah ayuu nin mxuaha nebigu alayhi salaatu wasalaam usoo hadeeyey faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulka ilaahay baa wuxuu yidhi hal calimtu ana allaha tacaala qad xaramaha inuu ilaahay xaaraamtinimeeyey ma ogaatay khamrada qaala markaasu wuxu yidhi laa maya ma aana ogaanin nin kolkaan soo islaamay bu ahaana garanayn waxba qaala fasaara insaanan qof buu dhegta afka u saaray ninkii khamrada waday yaa qof la socday dhegta afka u saaray oo hoos ula hadlay faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi bima saarartahu bimaa saarartahu maxaad hoos ugu sheegtay ninkan kada qaala markaasuu yihi amartuhu bibayciha inuu iibiyaan amray faqaala markaasu wuxuu yidhi ina allaha xarama shurbaha xarama baycaha ina aladii xarama shurbaha xarama baycaha ilaahay cabitaankeeda xaaraamtinimeeyey iibkeedana waa xaarameeyey qaala fafataxa almazaada dardadii buu furay afka ka furay oo muxuu ahay shubay wixii ku jiray dhulka ku shubay xataa dahaba maa fiiha ilaa wixii ku jiray uu ciidda muxuu xuluushay buu furay oo marka afka intuu ka furay iyadoo awkeeda ku ku raran uu afka ka furay markaasuu daadi marka ilaahay cabiddeeda xaraameeyey ibkeedana waa xaraameeyey weeyaan wuxuu qofka xaaraamka ahe aanu cunaynin anigu muxuu ahay qof kaloo cunaya ama cab ayaan ka iibinaya lacagta un baan qaadanani maxaa igu jira waa qalad weeyaan ma odhanayo baabu taxriimi bayci اlmaytati wاlasnaami wاlkhanaaziir can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma annahu samica rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquulu caama alfatxi wa huwa bimaka maka isagoo jooga sanadkii maka uu qabsaday nebigu alayh الsalaatu wasalaam yaan maqlu ilahi jaabir isaga oo le in allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri wاlmaytati wاlkhinziiri wاlasnaam asnaamtana marka tamaahiisha laga wada tamaahiisha suurooyinka muxuaha la qorqoray eed arki jirteen xamar iyo ku arki jirteen geel muxuaha dhagax laga qoray iyo wax sidaas oo kale maroodi iyo dukaamo badan ba ad ku aragteen kuwa soomaalida qorta iyo kuwa dibadda laga keensadaba kuwaas marka iibkoodu xaaraam weeyaan ashyaadaas iibkooda buu rasuulka ilaahay xaaraantinimeeyey khamrada iyo baktiga iyo doofaarka iyo muxuu ahay iyo eh, sanamka intaaba iibkooda waa xaaraantin faqiila markaas eh, waxaa la yidhi yaa rasuula allah ara'ayta shuxuuma almayta bal ka waran xaydha muxuu ahay baktiga ka warran fa innahu yuطlaa biha sufun dooniyaha la marmariyaa wa yudhanu biha aljuluud arkahana waa lagu subkaa wa yastasbixu bihi annaas dadkuna waa shitaan oo faanus bay ka dhigtaane bal iyada ka warran iibkeeda qaala markaas faqaala markaasu wuxuu yidhi laa huwa xaraam maya xaraam weeyaan uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm cinda dalika markaasu wuxuu yidhi qaatala allahu alyahuud ina allaha caza wajalla lama xarama calayhim shuxuumaha yani shuxuuma alxayawaanaat xayawaanaadka baruurteeda markuu ilah ka xaarameeyey ajmaluuhu ama jamaluuhu riwaadii horena jamaluuha baynu ku soo kana ajmaluuhu jamaluuhadaasana yaa luqatan fiican oo hamze aan lahayn uma baacuuhu waa iibiyeen faakaluu amanahu markaasay lacagtiisii cuneen yani waa qaateen ama ha cuneen ama si kale hagu isticmaaleen xaraam weeyaan marka bab النahyi عan ثmن الكلب وmhr البغي وxulwan الكاhin عn أbي مسعوudi الأنصاaري رضي الله عنه أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم نahى عan ثmن الكلب ayga qiimihiisa in ayga la iibiyo oo qiimihiisa la qaato ayuu reebay rasuulka ilaahay ayga halkan kada marka ma kala qaadin nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام ay oo dhan ayaad mudda marka halkan kada inuu soo gelayo ayb laakiin alimaamu malik isagu wuxuu ku qaydi jiray ayga aan muntafacu bihiga aan ahayn kaasuu ku qaydi jiray amaa ayga mucallamka ahe lagu intifaacayo ee muxuu ahay ugaarsi iyo waardiye iyo xoolo raacid iyo loogu intifaacayo isagu waa ka soo reebi jiro wuxuu odhan jiray waa bannaan yahay iibkiisu waa bannaan yahay odhan jiray ayb marka idankii nebiga calayhi salaatu salaam iktiniisa uuga soo reebay un inuu ka qabsaday baa suurowd oo aanu daliil kaloo gaara ah aanu u haysanin kol haddii marka in lagu intifaaco uu rasuulka ilahi kuwaa iyaga uu baneeyey marka in la iibsadaayo waa banaanka odhan jiray wa mahri albaqiy albaqiya hiya almar'at alfaajira haweeneyda zaaniyada a ah baa la yidhaha maharkana waxaa laga wadaa wax ujro loo siiyo markale in laga zinaysto ujro loogu siiyo kaasna waa nahiyo xaraam weeyaan wa xulwaani اlkaahin qofka muxuu ahay faaliyaha ama caraafka ah ujradiisa qofkeen muxuu ahay kuwa marka dadka kolka baadi ka luntiy wax sidaas iyo kolka wax laga xadiya intay u tagaan ilaah ama waan kitaab dayaya ama kolkii dadka jiran iyo ilaah waan kitaab dayaya ama waan faalinaya ama tusbax baan rogayaa oo waxa mustaqbalka ah iyo waxyaalahaas inuu garanayo muxuu ahay kuwan dacooda ama qac baan dab ku shidaya ama waxaan eegaya fujaan baan eegaya qaxwo laga cabay iyo waxaan sidaas oo dhan ah kulligood marka waa wada kahaana weeyaan marka eh, kuwaas waxa la siiyo ya y qofka muxuu ahay kaahinka ah ujrada la siiyo takahunkiisaas loo siiyo kaasuu weeyaan kaasuu nahiyey nebigu alay الsalatu slam baabu الnahyi can hamn الsinawr sinawr yani اlqط bisada iibkeeda mxuu ahaay nahyiga uu nahiyey nebigu alيه الsalaatu wasalaam can abi الزubayri qaal samictu jaabira radي allahu canhu sa'ltu jaabira radي allahu canhu can hamn اlkalbi wالsinawr faqaala zajra الnabiyu salى اllahu alay slm can dalik nebigu waa reebay taasna marka bisada iibkeeda iyadana waa xaaraantinimeyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam ayb baabu kasb اlxajaam baabun kasbu اlxajaami khabiif qofka toobinlaha ah ee dadka tooba ee dhiiga ka qaada kasabkiisu inuu khabiif yahay laakiin khabiiskaas xaaraamnimo ma eh, waa daniic weeyaanoo waa ka hoose oo liita weeyaan eh, can raafic bni khadiija radi allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alay slam qaal hamanu lkalbi khabiif wa mahru lbagiyi khabiif labadaaba iyagu waynu soo maray wa kasbu lxajaami khabiif toobillaha kasabkiisaas uu xijaamadaas ku kasbadaana khabiif weeyaan yani khabiif weeya kankada yani waa shay daniic ahoo xun weeyaan oo dhiig uu qofka faraha la galo se uu ku keenayo sababtiisa ku keenayo marka isagu waxa weeye waa xun yahay oo waa laga fiican yahay weeyaan waa xadiidka soo socotaa fasiraysa yani can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal xajama الnabiya salى اllahu عalayhi waslama cabdu libani bayaada addoon banu bayaada qole la yidhaaho ay lahaayeen oo abu طayba la odhan jiray mise abu hindi buu ahaa baa toobay nebiga alayhi الsalaatu wasalaam faacطaahu الnabiyu salى الlaه alay slm nebigaa wuxuu siiyey ajrahu ujradiisii buu siiyey marka haddaanu haddaanu xalaal ahayna ma siiyo nebiga alayhi الsalaatu wasalaam siintaa nebiga alayhi الsalaatu wasalaam uu ujradiisa uu siiyey yaa laga qaatay inuu marka xalaal yahay oo khabiifkii uu xadiidkii hore sheegayey aanu xaaraannimo ahayn wa kallama sayidahu ninkii lahaana waa la hadlay fakafafa canhu wuxuu ka fudaydiyey min dariibatihi kharaajkiisiibuu ka fudeediyey dariibada waxaa weeyaan qadar mucayan oo lagu leeshiyo layidhi maalintiiba intaasan kaa raba ama bishiiba intaasan kaa raba inaad inaad ii keento wixii ka dheeraada adugu adaa iskale walow kaana suxtan hadduu xaraam yahay lam yucطihi nabiy sala allahu alay slam waa cabaas marka hadalkaas ibnu cabaas daale hadduu xaraam yahay nebigu alayhi salaatu wasalaam ma aanu siiyeen marka uu nebigu siiyey baa ibn cabaas ka qaatay inaas xalaal yahay qofkaas ujradiisu xalaal tahay ayb laakiin marka waa laga fiican yahay inuu cuno uma fiicna wax noocaas kale ah nin sidaas kale nebigu alayhi salaatu wasalaam weydiiyeyna wuxuu yihi iclifu naadixaka aw cabdaka awrtaada awrtaad daarta ku waraabsata iyo calaf ugu soo iibiyo cunto ugu soo iibiyo adigu ha cunin ama mxuaha ariqadaada iyo kuyaalkaasi adigusi ha cunin وعn xmaydin qaala suئila أنس بن mالك رadي الله عnه عan kasb الxajaami faqاal اxtajama rasuulu الlahi slى الlaه عalيه وasلم xajamahu abu طayba abu طayba toobay waa kii uu sheegaya addoonkii ibn cabaas sheegaya inu magaca dhabin weeye faamara lahu bisaacayni min طacaam ujradiina isaga magac dhabin marka ujrada qadarka ahayd wa kallama ahlahu fawadacuu canhu min kharaajihi kii uu dariibada kusoo magacaabay ibn cabaas weye haraajka iyo dariibadu labadaba waa isku mid waa waxa marka waxa qofka lagu farad yeelo ee maalgiis uu ku farad yeelo ee sanadkiiba ama maalintiiba ama bishiiba uu u gooyey weeyaan kiibay marka ka rideen oo ka takfiifiyeen wa qaala markaasuuna wuxuu yidhi ina afdala maa tadaawaytum bihi alxijaama waxaad isku daweysaan waxa ugu fiican toobinka ow huwa min min amhali dawaa'ikum buu yidhi min amali daai yani min afdali dawaa'ikum dawadiina ta ugu fiican weeye buu yidhi ama wuxuu yidhi ina afdala ma tadaawaytum bihi alxijaama marka anasna sidii ibnu cabaas oo kale ayuu xadiidka usoo deliishanayaa inay xalaal tahay qofka xajaamka awjradiisu baabu bayci xabali اlxabala urjiifta mxuu aha urjiifteeda ilmahan caloosha ku jira intay muxuu ahay ka dhalanayso ay ka ka rimayso ama ka dhalayso mxuaha kaas weeyaan isagaana xadiidkuna fasiri doona wuxuu yahay can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana ahlu ljaahiliyati yatabaayacuuna laxma aljazuur aljazuur neefka hilibka neefka geel ah la qalo yaa la yidhaahaa jazuur la yidhaahaa marka hasha hilibka ee qalasho loo iibinayo ayay kala iibsan jireen hilibkeeda ilaa xabali lxabala ilaa uurjiifta muxaa rimaygeeda ama dhalideeda ayay ku kala iibsan jireen wa xablu lxabala an tuntaja annaaqa hashu waa inay dhasho hasha rimani ay dhasho uma taxmila alatii tuntaj ay haddana rinto midda la dhali doona hashaydan mxua hashan goosha abaan ah kaa iibiyey oo intaasoo kun baan kaaga iibiyey oo aad ii keeni doonto hashaan rinmani markay dhirigtay dheri doontaayo markay rinto waa waqti wax majhuula weeyaan marka la garanayn inay nirig dhalayso inay qurbac dhalayso inay dhimanayso aan la garanayn muddo hayru macluuma weeye fanahaahum rasuulu llahi sala allahu alay sl an dalika waa ka reebay marka taas nebigu alayh isalaatu wasalaam baabu nahyi can bayci almulaamasa walmunaabada mulaamasa min allamsi taabashada wey munaabadaduna waa tuuridda ayb iyaga xadiidkaada labadan mid walba fasiri doona can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala nahaanaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam can baycatayni walibsatayni laba siyoodoo wax loo iibsadana waa naga nahiyey laba siyoodoo dharka loo xidhana waa naga nahiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam nahaa can almulaamasa waalmunaabadati fi lbayc maxaa isla taabashada iyo tuuridda ayuu nahiyey nebigu alayhi salatu wasalaam xagga beyca wاlmulaamasa lamsu الrajuli hawba alآakhari biyadihi bاlleyli aw bالnahaar walaa yaqlibhu إila bidalik mulaamasada wataa macnaheedu inuu qofku marada iibsanayaayo maradii uu taabto taabasho keliya oo aanu kala bixbixinaynin oo tooxeedii iyo intay tahay iyo aanu waxba fiirinaynin muxuaha oo taabashadaas keliya inuu ku iibsanaayo kaasaa muxuu ahaye taasaa mulaamasa la yidhaahaa ama kolkaa ha arkaayo iyadoo isku laalaaban marka dusheedii un ha taabto oo maalin ha ahaato ama habeen mugdeeba ha ahaatee inuu siduu wax ku iibsanayo taabashadaa keliya ay tahay oo taabashadaa m wax kale aanu muxuu ahay aanu aanu samaynaynin oo tajribo kale aanu ka qaadaynin wاlmunaabada an yanbuda الrajulu ilى الrajuli hawbahu wayanbud alaakharu ilayhi thawbahu ina maradayda kuusoo tuuraya ana maradaada iisoo tuur labadan go-a baan isweydaaranaynaa labadan qamiis marka adna iisoo tuur anna waan kuusoo tuuraya bas kana gooya duduban buu tuuraya kana gooya u tuuraya marka sidaa ku kala iibsanayaan oo midna midka kale una maradiis waxay tahay iyo se aanu iska fiirinayn wayakunu dalika baycahumaa min gayri nadarin walaa taraadin iyagoon waxba eegin oon isugu raali noqonin yani tajriba an tajriba aan ka raali noqonin muxuu ahay sida ay ku kala iibsadaan labadaasuu reebay nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaasoo dhan marka buyuuc wax lagu kala iibsado iyay ahaan jirtay baabu bayci algarari walxasaa algarar ah, waxaa weeyaan wixii aan madmuun ahayn caaqibadiisa aan aanay muxuu ahay aan la ogeyn waxay noqon doonta aan la ogeyn weeyaan maxaa xasaadan isagu waxaa weeyaan waa bayculxasaa baa la yidhaha waa tuurid oo dhagaxanaan tuurayaa dharkaas go- uu ku dhaco baan kaa iibiyey la yidhaha beers oo muxuuaha kudhicida ku dhaca iibay u tahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can bayci alxasaati xasada nafteedii baa la iibinaya ma aha ayb waxaa weeyaan tuurida iyada lagu tuuray baa waxay ku dhacda la iibinaya iibinayaa wa can bayci alqarar baycu lqarar ayaa isagana bayc waxa waxaa waxa alla wixii aan xaaladiisa aan la ogeyn oo madmuun aan ahayn sidii marka neef eh, muxuu ahay neef lumay oo aan la ogeyn dhintay in kale la yidhaha hashaydii baan kaa iibiyey muxuu ahay hasha baadidii aan raadinayay baan kaa iibiyey waxsaas in la helaya marka in kale iyadoon la kala garanaynin iyo sidaas oo kale ah baaskayga muxuu ahay ku gaadhsado marka intuu diray hawada u diray oo inuu soo noqonayo kale aan la garanayni iyo kuwaasoo kale baa la yidhaha marka bayc lgarar ayb baabu nahyi can اnajshi nahyiga layska reebay najshiga najshigu waxa waay falisaad beenbeena weeyaano waxaa weeyaan eh, qof wax iibinayaayo inuu qof kale intuu lasoo la heshiiyo uu yidhaaho qofkii mxuahay eh, alaabtaa qofka iga baayici doonaa adigu marka eh, ah, ii faliso qof aan kale marka isagoo aan rabin uu sheegan kada iibsado oo tartan wax la gelaya iska dhigaayo oo yidhaha intaasaan ku iibinaya bum ana intaan ku daraayo isna wuxuu rabaa inuu qofkan kad ku qaaleeyo buu raba can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nahaa can inajshi najshiguna marka waa kaan sheegayna oo falisaad beenbeentaasa weeyaan khidaac baa ilan ku jira baabu bayci arajuli calaa bayci akhiihi waynu soo marray marka isaga xadiidkiisaas naagtu doonay laga daba doonay iyo shaygu iibsaday in laga korbaayaco labadaba inay xaaraan tahay laakiin intaba markii la heshiiyey ka dambow weeyaan baabu nahyi can talaqi silac badeecada ka hortaggeeda badeecada lasoo wado ee dadka beeralaydii iyo wixii reerbaadihii iyo xoolaha ay dibadda ka keenayaan ama muxuu ahaaye madarka ay dibadda ka keenayaan intayna weli sooqa gaadhin dhexda inta loo sii fadhiisto tujaartu ay dhexda kaga iibsato kaas weeyaan can abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalama qaal laa talaqw ljalab laa talaqw ha ka hortagina aljalaba yani almajluub shayga la keenayo ee suuqa lagu soo wado ha ka hortegina faman talaqaahu qofkii ka hortaga faاshtaraa minhu ka iibsada dhexda kaga iibsada ee intaanu suuqi soo gaadhin faإida ataa sayiduhu suuqa qofkii lahaa sayidkiisa yani maalkiisi baa laga wadaa shaygaas qofkii lahaayo korkuu suuqa yimaado haddii uu arko sixirku inuu sidii laga iibsaday aanu ahayn oo la dhacay uu ogaado fa huwa bilkhiyaar khiyaar buu leeyahay inuu iska celiyo oo yidhaaho warwaad idegtaye muxuu ahay been baad ii sheegtay igahoo lacagtaadi hoo iisoo celi shaygayga inuu yidhaaho inuu iskaga raalli noqdo khiyaar buu marka ku leeyahay baabun laa yabic xaadirun libaad laa yabic yaanu u iibinin xaadirun qof reer magaalihi libaadin qof reer baadiye ah yaanu wax u iibinin waa xadiidkaana marka fasiri doona ibnu cabbaas radia allahu canhuma isagaa fasiri doona can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can talaqi rukbaan kaas waa kii xadiidkii hore ku jiray talaqi aljalab iyo talaqi silacna aynu soo maray inuu yahay yani musaafiriinta laga wado dadka musaafiriinta badeecada sida in laga hortago oo dhexda lagaga iibsado kaasuu reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa an yabiica xaadirun libaadin qof ree magaalihii inuu qof baadiya wax u iibiyana inuu ka iibsada maaha inuu u iibiyo isagu kaas maana waa la nahiyey qaala taawuus taawuus ibnu kaysaan ayaa wuxuu yidhi qultu libna cabbaasin maa qawluhu xaadirun libaadin yamiya xaaduri lbaadir muxuu ka wadaa qaala markaasu wuxuu yihi laa yakunu lahu simsaaran dalaal uma ahaanayo simsaar yani dalaal dalaal uma ahaanayo nin reer magaalihii nin reer baadiye ah oo marka waa khiyaamaano marka si ay isu afgaranayaan kuwankada reer magaalaha kuwa xibinayo kuwa wax laga iibinayaayo ma garanayo qofka reer baadiye ishaaraadka ay isticmaalaan iyo tirada ay isticmaalaan iyo ma garanayo marka waa la khiyaamayayo waa la dhacayaa marka isagu neefkiisii sheegiisa inuu isagu keensaday inuu naftiisa u iibsada weeyaan saasuu ibnu cabaas ku fasiray shaafici radiallahu an isaguna wuxuu ku fasiray inuu qofka qofka reer baadiyaha ee badeecad dibadda ka keenay inuu qof kale oo qaraabadiisa maalan ama saaxiibkiisa oo magaalada degan inuu yidhaaho alaabtan hadda sidaayo waa raqiis weeyaano hadda qiimo ku heli maysida agteeda kaga tagoo macnaha tartiib tartiibka ugu iibinaya inuu yidhaaho taas iyana ku fasiray iyada nafteeda marka waa samsaradii nooc ka aad mooda inuu eegtaho marka taasna waa reebay nebigu alayh isalaatu wasalaam oo dadkii ahlu suuqaha in lagu ciriiriyo badeecadii ay u baahnaayeen lagu ciriiriyo baa keenaysaa marka sicru yowmi inuu qofkaasi intuu ku iibsado suuqa marka dadku inay ka faa'iidaystaan yaa la rabaa baabu nahyi can alxukra alixtikaar can macmar bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man ixtakara fa huwa khaati man ixtakara qofka ixtikaarka marka macnihiisu waxaa weeyaan inuu muxuu ahay badeecadii qofku muxuu ahay uu uu xasaysto oo uu bakhaaro intuu ku xidho uu qaalinimadeeda la sugo waqtiga qaalihiisa uu la sugo ama iyadoo kolkaaba qaaliho loo baahan yahay intuu muxuu ahay dadka ka ceshado uu tartiib tartiib wax yar wax yar u iibiyo hadba wax qaaliha uu ku iibiyo kaasaa ixtikaar la yidhaahaa ayb kaasuna marka khaaطئna waxaa weya yani mutacamidun lilkhaطi'a waa dembaabay ismi buu galay way mukhti xataa ma aha waa dembaabay oo dembi mutacamid u ah buu galay ayb faqiila lisaciid saciid ibn اlmusayb raximah اllah radi allahu can abi saciid ibn musayb oo ninka xadiidkan kada macmar ka wariye ah baa waxaa lagu yidhi fainaka taxtakir adu waad ixtikaarataa ixtikaar baad samaysaa fa qaala saciid saciid baa wuxuu yidhi ina macmarana aladii kaana yuxadiثu hada alxadiid kaana yaxtakir macmar ibni cabdillaahiga isagu waa xadiidka ii sheegay naftiisu ixtikaarkaasuu samayn jiray ayib saxaabigii iyo taabicigii ka wariyey labaduba waxaad moodaa xadiidka inayna ku dhaqmaynin oo mid waliba muxuu ah ixtikaarkii uu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu xaaraantinimeeyey ay warinayaan uu samaynayo muxuu yahay marka cudurkooda cudurkooda marka waxaa la yidhaahaa labadaa nin mid waliba saliidu ka ka mushtari jiray saliidday ixtikaari jireen marka marka waxay u qaateen xadiikankadu ixtikaarka uu sheegayo inaanay ku jirin saliidda iyo wixii lamidii aanay ku jirin idaanka iyadu ah aanay ku jirin iyo fawaakiid iyo waxaas ayna ku jirin ee waxa quudkaa uu yahay xubuubta xubuubta ixtikaarkeeda iyadu quud weeyaanoo la-aanteed la noolaan maayo muxuu ahay saliidta la-aantan waa la noolaan karaayo wax kale subag iyo caano iyo wax kale iyo biyaba waa lagu liqi karaa wii ayb marka wixii sida quudka ah daruuriga ah lagama maarmaanka ah ixtikaarkiisu waa xaraam wixii kalese ixtikaarkiisu xaraam inaanu ahayn ayay marka iyagu u qaateen saasay ufasirteen xadiidka mooyaane xadiidkii oo macnihiisii sidana iyagu samaynayaan inuu keenaya ay u malaynayaan inay ku dhiiradeen looma malaynayo saciid iyo macmar sana radi allahu canhuma <coughs> baabu bayc اlkhiyaar can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaal إida tabaayaca الrajulaani fakulu waaxidi minhma bاlkhiyaar ma lam yatafaraqa wakana jamiica aw yukhayir axaduhma alآakar khiyaarkan hadda la sheegayaa waxa waay waa khiyaar lmajlis ayaa la yidhaahaa khiyaar lmajlis ayb khiyaaru majlisa macnihiisuna waxaa weeya sidan xadiidkaba uu sheegayo labadii qof ee wax kala iibsatay in alla intay wada joogaanba oo goobtii ay wax ku kala iibsadeen ay wada joogaanba mid waliba khiyaar buu leeyahay inuu iska celiyo shaygii oo beeci uu nasakho yuu khiyaar u leeyahay ilaa inay ku heshiiyaan mooyaane <clears throat> marka wuxuu leeyahay idaa tabaayaca rajulaani laba nin hadday wax kala iibsadaan laba naagoodna waa lamid eh fakulu waaxidin minhumaa bilkhiyaar midkood waliba khiyaar buu ku sugan yahay bayna imdaa'i albayci wa faskihi buu khiyaar u leeyahay maa lam yatafaraqa intayna kala teginba oo wa kaanaa jamiican ay wada jiraanbaba labadood intay wada joogaanba markay kala tagaana marka waxaa laga wadaa biabdaanihima walow labadii shay ay kala iibsadeen iyagu marka haba kala qaatona mid walbaba ciddiisa ha u diree iyagii hadday wada joogaan oo meeshii ay ku iibsadeen ay isla fadhiyaan ama dukaankii aad alaabta ka iibsatay weli aad joogto ku jirto aadan ka tegin waxa khiyaar baad u leedahay eh, aw yukhayir axaduhumaa min eh, alaakhar ama midkood kale aanu khiyaar gelinin oo kaasna marka macnaysu waxaa weeya kolkii labadii shay ay kala iibsadeen hadduu midkood yidhaaho kala dooro haddaba waa tan alaabtaadina waa tan haydiina waa tan kala dooro hadduu yidhaaho alaabtaan iibsaday baan doortay khalaas waa ka dhacay khiyaarkii khiyaarkii waa ka dhacay marka khalaas inay sidaas marka ku kala iibsadaan oo iskhiyaar geliyaan oo marka ay imdaa'u lbayc ay doortaan mooyaane haddii kale oo iib caadiyun ay kala iibsadaan midkood waliba khiyaar buu leeyahay fain khayara axaduhuma alaakhar hadduu midkood kakale khiyaar geliyo fatabaayaca calaa dalika sida ay ku kala iibsadaan faqad wajaba albaycu iibkii waa sugnaaday oo ka noqod isagu ma leh wain tafaraqaa hadday kala tagaan bacda an tabaayaca intay kala iibsadeen ka dambowna walam yatruk axadu minhuma albayca midkoodna iibkii aanu ka tegin yani aanu ka noqonin faqad wajaba albayc iibkii waa waajibay baabun minhu wasidq yani min baab min alkhiyaar kamida weeyaan iyo wasidqi fi lbayc walbayaan kun sheegidda iibka run lagu sheego iyo caddaynta uu qofku alaabtiisa uu caddeeyo wixii ceebahay leedahay iyo uu caddeeyo can xakiim bni xizaamin radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalayhi waslama qaal albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa intaasu xadiidkii ibni cumarba waa ku jirta marka bayaankii iyo sidqii baa inta dambaa marka fain sadaqaa hadday run sheegaan mid waliba wasiq uu alaabtiisa ka bixinayo uu run ku sheego iyo qiimaha ay joogto iyo wuxuu kusoo iibsaday iyo run ku sheego wa bayana ay caddeeyaan wuxuu ceeb u leeyahay iyo caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihima iibkooda alla waa u barakaynayaa oo ku faa'iidayaan wain katamaa wain kadabaa hadday been sheegaan wa katamaa ay qariyaanna muxiqa barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisa waa la tirtiraa ilahay waaba tirtiraa kama faa'iidaan baabun man yuqdacu fi lbayc qofkii muxuu ahay iibka lagu dago si fiican wuxuu iibsan aqoon can ibni cumara radia allahu canhuma qaal dakara rajulu lirasuuli اllahi salى allahu عalيyh wasalam nin baa nebiga ilaahay wuxuu u sheegay innahu yuqdacu fi lbayc in iibka lagu dago ayuu u sheegay ninkaasu wuxuu ahaa nin saxaabiyahoo jihaadkii nabar madax intuu ka gaadhay caqligiisa khalal galay iyo nudqigiisaba xataa khalal uu galay bu ayuu ahaayo markaasuuna muxuu ahay tafkiirkiisaa wax u dhinnaayo markaasuunu si fiican wax isaga baayici aqoonin markaasaa lagu mxu lagu degi jiray iibka oo ku dhacmi jiray markaasuu arrintaa u sheegay nebiga alayh isalaatu wasalaam ahalkiisina waa nebiga u keeneen waxay dhaheen ixjurhu yaa rasuula allah ka jooji iibka inaan wax iibsan ninkan wax iibsan yaqaanin markuu nebigu alayh isalaatu wasalaam la hadlayna markaasuu yihi la laa astagni ya rasuul allah can ilbeyc faqaal rasuul lahi sal ه sl rsulka ilah baa wuxuu ku yidhi man baayacta faqul laa khilaaba qof alla qofkaad wax ka iibsataba waxaad ku tidhaahaa laa khilaaba khadiica ma jirto yani haydegin isdegidi ma jirto fakaana idaa baayaca yaquul laa khiyaaba wuu dhihi jiray ama yaa khiyaaba wuu dhihi jiray laantu yaa u bedeli jiro nudqigeeda aanu hagaajin jiray laa khilaaba halkuu ka odhan lahaa uu dhihi jiray laa khiyaaba ama yaa khiyaaba ayb markaasuu ninkaasu goortii dambe ee wax uu soo iibsado ee gurigiisuu la yimaado iyo dadka qaraabdiisa markay arkaan ay yidhaahaan waa lagugu dhacay hadday yidhaahaan wuu iska celin jirayo markaas dadkuna waa yaqaaneen nebigu alayhi salaatu wasalaam uma anta bilkhiyaar buu ku yidhi nebigu alayh salaatu talata ayaam saddex maalmood khiyaar baad leedahay ayb <coughs> marka saddex maalmood dhexdood marka hadduu iskaga soo celiyo dadku waa ka aqbali jireen waxay odhan jireen waa ninkii nebigu alay sala slam khiyaarka uu siiyey marka khiyaarka noocaas oo kale ah inuu khusuusiye ahaa ninkaas khusuusiye uu ahaa iyo inuu tashriic caam ahaa baa labadiiba marka a'immada isugu khilaafay hayru abi xaniifa marka waxay leeyihiin waa tashriic caam aho marka qofkii shay intuu iibsado shaygii in lagu dagay uu ogaado saddex maalmood dhexdooda waa iskaga celin karaa ama waa sharqi ahaa khiyaarulceeb weeyaane khiyaaru shardi baa kan kada la yidhaahayo qofkii inuu shardisto uu yidhaaho shaygan kada waa iska soo fiirinayaa saddex maalmood baan iska soo fiirinayaa saddex maalmood dhexdood haddaan u bogi waayo waa iska soo celin karaa inuu yidhaho shardigaa uu qabsado waa bannaanta ay leeyihiin marka qaarna waxay leedahay ma bannaan khusuusi ay ninka kada ufaas ahayd oo eh, muxuu ahay ninka qof kale inuu wax ma banaan baabu man gasha falaysa minii can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama mara calaa subrati calaa subrati طacaam karoor طacaama buu soo maray nebigu alayhi الsalaatu wasalaam qamxi ama bariis ama wax lamida buu soo maray oo nin iibinayo suuq taalla faadkhala yadahu fiiha gacantiisuu geliyey subradii buu gacanta geliyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam fanaalat asaabicuhu farihiisaa waxay gaadheen balalan qoyaan qoyaan hoosta ah uu soo taabtay nebigu alayh salaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yihi maa haadaa yaa saaxiba aطacaam muxuu yahay waxaankadu qoyaankankadu muxuu yahay faqaala markaasu wuxuu yihi asaabathu samaau yaa rasuula allah cirkaa ku da-ay roob baa ku da-ay anigu maanan maanan ku rushaynin biyahankada faqaala markaasuu wuxuu yidhi afalaa jacaltahu fawqa aطacaami kay yaraahu nnaas maxaad dusha u marin weyday qoyaanka dadku iska arkeen man gasha falaysa minii ama falaysa mina qofkii ah, qashiga marka waa sidan tale oo kale weeyaan oo didkiisa waa nasiixa waa inuu dadka muxuu ahay u naseexadeeyo oo yani dadka khayrkooda uu ka shaqeeyo hadduu dadka khiyaamo oo wax u qariyo kaasaa qishin la yidhaahaa qofkii waxqishiyaayu eh, iga mid maaha buuri yani iga mid ma ahadaasna marka kan wuxuu ku fasiraya sheekhaxda ku fasira eh, tacliiqan eh, sheekh alalbani isna ku fasirayaa muxuu ahay didkaygii iyo dariiqadaydii toosneed qof ku socda ma ahe waa qofka ah, muhaajidkaygii fiicnaa ka leexday weeyaan ayb marka xadiidkan wuxuu tusinayaa xukuumadda islaamiyadu inay xaq u leedahay inay badeecada inay fatashto ragga tujaarta ahee la dareemaya inay dadka qiyaamayaan oo si xun wax uga iibinayaan inaa muxuu ahay loo diro dad fatasho oo suuqa ilaaliyo oo loo diro oo wixii la dareemo la baaro xaq inay uleedahay nabigu alayh salat slam ninkuu waa baaray ninkan alaabtiisii uu baaray oo gacantuu geliyey oo markaas rushiga ku jira buu soo saaray waana canaantay marka in la ganaaxo qofkii sidaasoo oo kale yeelaba wixii zajir u noqonaya nebigu hadda canaan unbu ku daayay canaan keliyu ku daayay canaantaasuna waa nooc min min altacziir weeyaan marka haddii canaantaas ay ku filan tahay oo qof ah, sharaf iyo muru'a laho haddii kelima keliya muxaahayey loo jeediya ay ku filan taho hadda kadib uu kaga waantoomayay uu yahay iyo hadduu yahay qof xabis ama ah qaraamo mooye wax kale aan ku zajroon hadba wuxuu ku zajroon karo inuu cuquuba tacziir ah in lagu ridi karo baabu sarfi wa bayc adahabi bilwarqi naqdan can malik bni aws bni اlxadathan radia allahu canhu anahu qaala aqbaltu aquul waan imid anigu ole baan imid man ysطarifu daraahim yaa daraahim sarfanaya daraahim yaa sarifanaya oo dahab ku sarifanaya an ole baan imid majliskii cumar buu yidhi faqاla طلحة بن عubayd اللahi رضي الله عنه وهuوa عinda cمر بن الخطاaب رضي الله عنهma oo wuxuu yidhi arinaa dahبك tus dahabkayaga isagaa dahab watay marka daraahimta rabay yaa dahab sarifanaya oo daraahim ku sarifanaya yaa daraahim iska sarifaya buu lahaa markaasu bal dahabkaagay tus uma atinaa idaa jaءa qaadimunaa nucطik haddana noo imo markuu qaadimkaygii yimaado ee uu daraahimtii keeno kolkaasaan ku siinaynaaye keen dahabkaaga keeno hadhow igu soo noo hadhow baan ku siinayaa daraahimtii ku siinayaa nucطika waraqak wariqaka fidadaadii baan ku siinaynaa sidaasuu طalxa yidhi faqaala cumar bnu الخaطaabi radي allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi kalaa wallahi latucطiyannahu wariqahu aw latarudanna ilayhi dahabahu maya wallahi inaadu sidaa aydan ku kala iibsanaynin ama ama fiddadiisii baad hadda siinaysaa ama dahabkiisii baad u celinaysaa ayb marka muxuaha kol haddii lacag lacag lagu sarrifaayo dahab dahab lagu sarrifaayo ama fidda fidda lagu sarrifaayo ama fidda dahab lagu sarrifaayo lagama maarmaan waxaa ah inuu yadan biyadin yahay yadan biyadin iyo midkood inuu muajil ahaado sian hadda dalxa uu ninkan usoo jeediyey oo kale ma banaan xaraam weeyaan sidaas daraaddeed marka cumar uga celinaya inaad hadda gacanta ka saartay iyo inaad dahabkiisa u celisa kama dhaxaynayso ee dahabkaagan hadda sii qaadanaya fiddadiina hadhowbaana ku keenay maya ayib nasii'a weeyaana marka xaraam weeyaan markii lacag lacaga lagu iibinayo ama cunto cunto lagu iibinayo noocu isku mid ha ahaado ama ha kala duwanaade eh ma aha muxuu ahaaye ma banaana inay midkood mu-ajal u ahaado waa inay hoo iyo hoo ay tahay faina rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaal alwariqu bالdahabi riban ilaa haa wahaa alwariqu fidada bidahabi dahabka lagu iibiyaayo riban riba weeyaan ilaa haa wahaa ho iyo hoo mooyaane hud iyo hud mooyaane yani wاlburu bilburi riba ilaa haa wahaa wالshaciiru bishaciiri riba ilaa haa wahaa wالtamru bitamri riba ilaa haa wahaa kunkada kalena marka waa طcaam طcaam lagu iibinayo kuwaasuna waa maxaahay dahab iyo fida la isku iibinayo marka ma xaraam weeyaan ilaa nooc isku mid ahaada mayun isku mid ahaanin lakin xagga tafaadulka hadduu noocu kala duwan yahay iyo haddii kale ay marka ku kala duwan yihiin baabu bayci الdahabi bالdahabi wاlfidati bاlfida wاlburi bاlbur wasaa'ir ma fiihi الriba sawاء bsawاء yadan byad عن عباadة بن الصاmت رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشhعير بالشhعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد sawaءan bisawaa iyo dembiyad waana isku mid ahaadaan siman yihiin wixii la miisaanana miisaanka iskula siman yihiin wixii la beegana beega iskula siman yihiin gacan iyo gacanna ay yihiin waa kolkii noocu mutaxid uu yahay weeya kolkaas labadaa sharti bay marka iyadu leedahay markii cunto cunto lagu iibinayo ama muxuu ahay lacag lacag lagu iibinayo noocuna mutaxid uu yahay labadaa sharti baa ribada lagaga bixi karaa yadan biyadin inuu yahay iyo mislan bimil fain ikhtalafat hadihi اlasnaaf hadday qaybahaasi kala duwanaadaan waxaa cuntada cuntada lagu iibinaya laba noocoo kala gadisan ay yihiin labadan lacagooda laisku iibinayo laba kala duwan ay yihiin oo dahab iyo fida ay kale yihiin fabiicuu kayfa shi'tum saad doontaan oo min tasaawin aw tafaadul u iibiya idaa kaana yadan biyadin hadduu gacan iyo gacan yahay kolkuu xaalat litixaad iyo xaalat اlاkhtilaaf iyadu waa laga maarmaan bab الnahyi can bayci الdahabi biاlwariqi nasii'a can abi lminhaari qaal baaca shariiku lii wariqan nasii'aة ilى اlmawsim aw ilى اlxaj waa isku midna mawsimka iyo xajkuna waa isku mid qof aan shariik ahayn oo maalku naga dhexeeyey ayaa wuxuu wuxuu ku iibiyey fiduu ku iibiyey nasiia yani muajir uu ku iibiyey ilaa waqtiga xajka laga gaadhayo faja'a ilaya waa ii yimid oo faakbaranii waa ii sheegay faqultu markaasaan waxaan idhi haadaa amrun laa yaslux kaas waa amar aan bannaanayn arrin aan bannaanayn baad yeeshay qaala qad bacaahu ila suuq qad bictuhu fi suuq suuqaan ku iibiyey falam yunkir dalika calaya axadun qofna iguma diidin arrintaasoo qofna iguma qoonsanin saasuu yidhi marka dadkii o dhan way arkaya markaan iibinaya wax igu qoonsaday ma jiro faataytu abulminhaal baale waxaan u imid albara'a bna caazibin radia allahu canhuma fasa'altuhu faqaal qadima الnabiyu salى اllahu عalayh waslm almadina wa naxnu nabiicu hada lbeyc hada albeyc annagoo iibkaasoo kale wax ku kala iibsanaa yuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam madiina yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ma kana yadan biyadin falaa ba'sa bih wma kana nasii'atan fahuwa riba siyaa yani muajal wixii muajal ahee eh, muddo dib dambe lagu keenayaayo ribo weeyaan ayb waati zayd bna arqam fa inahu acdamu eh, tijaaratan mini isaga iga tijaaro badan oo iga warhayee zayd bna arqamna u tag bal isagana weydi ayb isagaa eh, ganacsato xoog lahoo marka kolku qofku wixii uu ka ganacsadana waana cilmigiisa si gaara ah waa inuu daryeelo oo cilmigiisa si gaara ah u baxsiya weeyaan sidaasay yeeli jireen marka isagaa iga tijaaro badan oo isagaa iga warhoone bal weydii faataytuhu fasa'altuhu faqaala mila dalik sidii baraa uu yidhi oo kale uu isaguna yidhi baabun laa tabiicu الdinaara bالdinaarayni wala dirhama bdirhamayn can cثmaan bni cafaan radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaal laa tabiicu الdinaara bالdinaarayni wala dirhama bdirhamayn waa kuwaynu soo marray marka hibl fadli baa kan oo kale la yidhaahayo inay kala bataan weeyaan labadii shay ee laisku iibinayo dahab dahab lagu iibinayo waa inaanu kala badanin hadduu kala bato waa hibl fadli haddii mxuaha lagu iibinayana waa sidoo kale baabu bayc اlqilaadati wa fiiha dahab wa kharaju bidahab kuul isugu jirta muxuu ahaay dahab iyo iyo karas isugu jira karaska bahalkankada kale laga taxa baa la yidhaahaa karaska la yidhaahaa isugu jirta in la iibiyo dahab lagu iibiyo can fadaalata bni cubaydin alansaariyi radia allahu canhu yaquul ataa rasuul lahi utiya rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa loo yimid wa huwa bkhaybar isagoo khaybar jooga waxaa loola yimid biqilaadatin fiiha kharaju wadahab wa hiya min alghanaa'im tubac iyadoo la iibinayo muxuu ahay qilaadad isugu jirta dahab iyo kharas isugu jirta oo khanaa'imtii laga helay oo la iibinayaa loo keenay ninkii qaybta u helay uu iibinayo faamara rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama bالdahabi aladi fi اlqilaada nuzica waxdahu gaar baa loo maray uma qaala lahum rasuulu llahi sala allau alay slam markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi adahabu bidahabi wasnan biwasnin iyadoo aan la garanaynin oo inta dahab dahabka ku jirta gaar aan loo soocin oo gaar loo miisaamin oo inta dahabka ahee iyada ku jirta iyo dahabka lagu iibinaya inay sideeg iyo in kale aan la garanaynin in lagu iibiyaa marka ma banaano weeyaan oo dahab dahabka marka lagu iibinayo miisaan inta la saaro labadii dahab inay miisaanka isla ekaadaan waa reebay marka nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa manhiyey bab الرibا في buyuuع النqd عن cطاء بن أbي رباح أن أbا سعيid الخdريa لقya بن عabاس رضي الله عنهم faqاla lah iبن cabaas ayaa wuxuu isagu fidyoon jiray riba fadlidu inay inay banaan tahay buu fidyoon jiray marka abu saciid alqudri ayaa la kulmaya arrintaa weydiinaya markaas eh, riba nasiada keliya unbaa mamnuuca ayuu ibnu cabaas odhan jiray berigii hore markaasu wuxuu ku yidhi ara'ayta bal ka waran qawlaka fi sarfi hadalkaaga fatwadaada sarfiga ku saabsan ee aad tidhaaho nasi'ada un baa xaraama mooyaane tafaadulku xaraam ma aha aad tidhaaho ashay an samictahu min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam am shay-an wajadtahu fi kitaabi illahi caza wajal ma waxaad kitaabkii ilaahay ka heshay mise waxaad rasuulka ilahay ka maqashay fatwadaadaas faqaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma kullan laa aquulu laa aquulu lak labada labadaa midna ka odhan maayo kitaabka ilahay baan ku arkayna ka odhan maayo sunadii nebigan ka maqlayna ka odhan maayo amaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fa antum aclamu bihi adigaa rasuulka ilahay idinkaa iga cilmi badan idinkaa iga daaweynayo iga joogitaan badnaayo idinkaa iga cilmi badan rasuulka ilahay sunnadiisa wa ama kitaabu llah falaa aclamuhu kitaabkii ilahayna kuma garanayo arrintan inuu baneeyey walakin xadaanii usaamaة bnu zaydin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal inama ariba fi nasii'a ribadu nasi'ada keliya ku jirtaa yani fadliga kuma jirto rasuulka ilaahay oo sidaa le baan maqlay bu usaami marka usaamo hadalkiisaasaan yuu qabsaday riwaayadiisaasuu qabsaday marka riwaayada usaama waxaa weeyaan marka waa inay ulajeedadeedu ay tahay kolkay noocu kala duwan yahay kolkuu noocu kala duwan yahay sax weeyaan oo dahab iyo fida ay kala yihiin ribal e, kolkaa tafaadulku waa bannaan yahay kolkiisa muxuu ahaaye e, noocu isku mid yahay khalaas tafaadulkuna ma bannaana marka riba alfadli iyo riba nasii'a labaduba mamnuuc weeyaan kolkuu noocu isku mid yahay hadduuse noocu e, kala kala kala duwan yahay qolka mxaa nasiicada unbaa riba ah mooyaane fadligu riba ma ah marka axaadiiii hore aynu soo marray baa sidaa u kala sharxaysa xadiidkaynu soo ijmaadiyey can abi nadrata qaal sa'altu bna cumara wabna cabaasin radia allahu canhum can isarf falam yarayaa bihi ba'saa fainii laqaacidun cinda abi saciid ibni cumar iyo ibni cabaas marka intayna xadiidku soo gaadhin weeyaan marka sarifka lacagta la isku sarrifayo ee muxuu ahay tafaadulkeeda ayayna labadooda midna ay yidhaheen midna dhibaato male ay yidhaaheen fa inii laqaacidun cinda abi saciidin alkhudri abi saciid alkhudri baan la fadhiyey fasa'altuhu can isarf sarifaadan weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi maa zaada fahuwa riba wixii bataayo ka bataayo kale ka bataayo waa riba waa kolkuu noocu isku mid yahay yani fa ankartu dalika arrintaasaan abu saciid ku qoonsaday liqowlihima hadalkoodii ibnu cabaas iyo cumar hadalka iidaan daraaddi baan ugu qoonsaday faqaala markaasu wuxuu yidhi laa uxadiثuka ilaa ma samictu min rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam waxaan rasuulka ilahi ka maqlay ma wax kale kuuma sheegayo moodin ra'yigayga inuu yahay jaءahu صaaxibu naklihi waxa u yimid nabiga alayhi الsalaatu wasalaam qofkii beerihiisa mas-uulka ka ahay wakiilkiisii beerihiisa wakiilka uga aha baa uyimid ula yimid bisaacin min tamrin ayib saac oo timir wanaagsan ah ayuu u keenay wa kaana tamru nabiyi sala allahu alayhi wasalam hada lown hada lown almacruuf yani lownka isku jirjirka buu ahaayo timirtaasi nooceeda ma aanu ahayn faqaala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam annaa laka haada kanu xaguu kaaga yimid timirtantada nooc sidan u wanaagsan timirta yada kama bixi jirina xaguu kaaga markaas qaala markaasu wuxuu yidhi inطalaqtu bisaacayni faishtaraytu bihi hada sac laba saac baan suuqa la aadayo markaasaan saacan kale kusoo iibiyey laba saac oo timirtii jamciga la odhanay aan rabi ahayda wuu kusoo iibiyey timirtantada janiibka ah yani ayibkaa ah kusoo iibiyey faina sicra hada fi suuqi kada wa sicra hada kada kan kada eh, wanaagsan iibkiisuna suuqa intaasu ka jooga keenuna suuqa intaasu ka jooga marka kan hal saaco ka mid a ah, laba saaco keenna u dhigma faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi waylak arbayta waad ribaysay yani ribaad wax ku iibsatay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته